بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii tafsir الnaasiki بأxkaami الmanaasik waxaan soo gaarinay almabitu bimusdelifa oo markaa ka dhigan maalmaha xajka habeenka ciidda ay soo gelayso ama habeenka tobanka sagaalkii maalintii sagaalaad xaajigu wuxuu joogay carafaad maqribkii halkaas ayaa gabalka uu ugu dhacay dabadeed waa kasoo tegey habeenkaas marka wuxuu ku hoyanaa almusdalifa meesha la yiraa saddex magacay leedahay musdalifa waa la yiraa jamcun waa la yiraahdaa almashcaru alxaraamna waa la yiraahdaa bacda guruubi shamsi qaala shaykhu xafidahu llah bacda guruubi shamsi min yowmi carafa qoraxda dhicitaankeeda maalinta carafa ka kadib yatajihu alxujaaju ilaa musdelifata xujaajtu waxay u jeesanayaan musdelifo xaggeeda bihuduu'in wa sakiina deganaan iyo xasilooni iyagoo ku dheehan wa bucdin can iidaa'i bacdihim bacdaa iyo ka fogaansho qaarkood qaarka kale inay dhibaan inay ka fogaadaan qof walbaa marka eh, deg deg iyo ummadiio hal meel kasoo wada baxayso meel u wada socoto hal meel yacni zaxmad iyo ciriiri iyo waxaa imaan karo is isdhibid middaa marka in laga fogaado fa idaa wasaluu musdelifata musdelifa hadday soo gaaraan nasaluu bihaa way degayaan wacalayhim ataxaququ min wusuulihim ilayha waxaana waajib ku ah inay hubsadaan inay soo gaareen meeshaas liannahum low nazaluu fii gayri ardi musdelifa meel aan musdelifo ahayn hadday degaan xata sabaax ilaa ay subaxii joogaan kaanuu mufriiina fii makaanuu mufriiina waxay noqonayaan kuwo markaa yacni ku xadgudbay ama mufariqiina kuwo ku gabood falay bimabiitihim bariidda ay baryeen khaarijahaa meel bannaanka ka ah musdelifa wa tucrafu musdelifa musdelifo waa la gartaa fii haada azamaani waqtigan biwujuudi calaamaatin calaamaad ayaa laga helayaa in laga helayo kutiba caleyha lagu qoray mubtada-u musdelifa musdelifa bilowgeeda wa biwujuudi alanwaari alqawiyati nalalka aadka u xooga badan oo laga helo wa biwujuudi alanwaari alqawiyati alidaa'ati nalalka iftiinkoodu aadka u daran yahay ee fii ardi musdelifa taana waa lagu ogaadaa inaad carfo ka soo tagtay musdelifo soo gaartay taa waa ku ogaanay lowxaad marka meesha ku dhegan ee halkaanay musdelifo ka bilaabataa halkaasay ku dhammaataa bidaayati musdelifa nihaayati musdelifa iyaa ku yaallaan meeshaan marka waxaa u baahan marka hal shay in laga baraarujiyo weliba xaajiga halkan ka xajinayo ama soomaaliya ka tegayo inuu ogaado uu u baahan yahay waxa ay tahay mina marka la fiiriyo xuduudda mina ee masaafada iyo sbaceka teendhooyinka ka dhisan iyo dadka usoo xaj meesha usoo xajinayo aada iyo aaday u kala badan yihiin marka teendhooyinka mina qaarkood waxay dhaafayaan xuduudii mina oo qaar baa musdelifo ku dhex jiro bidaayati musdelifo ay mina u tahayba culimadana waxay yidhaahdaan marka hadday mina dadka ku yaraato teendhooyinkuna ay isku xigxigaan oo ay xiriiraan oo hadda yacnii dhulkiiba uu sidaa noqday teendhooyinkiina ay isku xigxigaan qofku markaa inuu meeshaas dego mina ahaan oo u deganaado dhib ma laha laakiin habeenka aada musdelifo baryayso musdelifo waa dhul bannaan oo meel hadda dadku ay gaar u degan yihiinoo teendhooyin dadka la kala dejiyaa ma laha keliya un meesha lagugu soo daadiyo ama meesha aada lug ku soo gaarto musdelifo ka dhex deg oo habeenkaas musdelifo iyada inaad musdelifo marka aad bariso maalmaha mino aada joogto waa kugu ansaxaysaa bay culummadu yidhaahdeen teendhooyinkaas isku xiriiro ee mino ka baxsan waayo iyadu xaalad daruuro ah ayaa iska keentay dadka qaarkoodna soomaalidu marka ay meelahaas teendhooyinkooda meeshaa markay ku taasho ay ku yaallaan yaa waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan idinka keliya meeshaas degan oo dadka qaarkoodna waxay istusaan marka haddii xoogaa dad idiin hadlo iyo nidaam iyo haddaad heli lahaydeen waxa waa ka bixi lahaydeen laakiin sidaas waa yacni mala aada u qaldan waayo sababtoo ah ummado badanaa degan soomaalida keliya ma degana dad marka yacni dhulka iyo induneisiya ka yimaado qaar ka yimaado suudaanaa degan ummad badan oo xujaaj abaa meeshaas degan wax marka dadkeen annaga loogu darnaaday ama meeshaa iskaga tuura ma aha waayo soomaalidu waaba yaryihiin hadday keligood tahay boos loogamaba waayeen mina iyaga keligood wax baxaya hadday yihiin oo xuduudda ka baxaya laakiin dadkiiba aada u badan teendhooyinkiina waa isku xigxigaanoo wax ma lahan xataa sbace iyo ma kala laha ilaa inay waddo iyo laami ay tahay un ma ahane meesha dadku ay ku kala wareegaan ama baabuurta sidaa darteed marka waa qofku meeshii teendhada lagu dejiyo waa deganaan karaa dhib ma laha habeenka musdelifo laakiin maadaama meel bannaan un layska baryaayo oo qofku uu degayo xaajigu waa inuu fiiriyaa meesha uu degan yahay inay musdelifo tahay maahan haddana teendhadiisa inuu musdelifo ahaanna u dego ayb awalu camalin camalkan ugu horeeyo yaquumu bihi alxaaju xaajigu ou qabanayo bacda nusuulihi degistiisa kadib fii musdelifata ou dego ama dhexdeeda uu ku qabanayo salaatulmaqribi waay iyo walcishaai maqribka iyo cishaha tukashadooda jamcan ayagoo la isu geeyey wa qasran iyo gaabin iyadoo lilcishaai cishahana la gaabinayo biadaanin waaxidin wa iqaamatayni hal aadaan iyo laba iqaama ku dukanayaa waa adimayaa waa aqimaa maqrib uu tukanayaa waa aqimayaa haddana cishuu tukana lificlihi sala allahu calayhi wasalama nabiga ficilkiisaana u daliil ah sawaaun waxaa isku mida kaana wusuuluhu ilayhaa fii waqti salaati almaqribi ahaaya ow bacda dukhuuli waqti salaati alcishaai ahaayaya ama yacnii marka salaada maqrib yacnii laga baxoon cisho la gaarin soo gelayaya ama yacnii markuu cishaha soo gala kadib imaayaya halkaa unbuu maqribkii cishihii u ku tukanaa laakiin haddii carafaad aada ku soo daahdo oo basaskii iyo wixii iyo sugidoodii aad ku daahdo cishihiina inuu tegaayo aada dareento de markaa cishihii waad iska tukanaysaa salaadihii meeshaadaad isaga tukanaysaa wa min alkhata'i waxaa gef ah maa yaquumu bihi bacdu lxujaaji xujaajta qaarkood waxa ay samaynayaan xiina wusuulihi musdelifata markay soo gaaraan musdelifa oo min laqdihim alxasaa gurubsiga ay gurubsanayaan dhagaxda ah lianna rasuula sal l slam nebiga lam yulqad lahu alxasaa dhagaxa looma soo gurbinin ilaa bacda insiraafihi min musdelifata markuu musdelifo ka baxay unbaa loo gurbiye min minan ee ilaa minan mina xaggeeda oo u baxay yabiitu lxujaaju xujaajtu waxay baryayaan leylata yowmi naxri habeenka yowmu naxriga oo habeenka ciidda ah eh, bimusdalifata ayay baryayaan xata sabaax ilaa iwaagu uu ka baryo kamaa facala dalika rasuulu llahi sal l salam sida uu nebigu sameeyey wataqadama dalika fii waajibaati alxajina kusoo hormartay waman kharaja min musdelifata qofkii ka baxo musdelifa qabla nisfi leyli habeenka nus habeen barka ka hor fa calayhi damun dhiig ayaa laga rabaa saqda dhexe ka hor qofkii musdelifa ka baxo dhiig baa ku waajibayo mabiitu musdelifo oo waajib ah baan u xasilin walaa yajuusu dawaafu lifaadatina ma banaana waramyuna ma banaana in la ganto qabla nisfi leyli habeen barka saqda dhexe ka hor in er, eh, yani jamratulcaqaba la ganto dawaaf la aado dawaafulifaado ma banaana walaysa litilka leylati habeenkaasna cibaadatun maksuusatun cibaado u gaara ma lahan tu-addaa fiiha la guto min salaatin oo salaad ow geyriha ama keyrkeed ah geyra salaati alwitri salaada watarka ama ana alatii ya'tii biha almuslimu fii layaali alcaam sanadka habeenadiiso dhan ou la imaan jiray maahan taa unbaa lala imaanaa bis <clears throat> wa bacda طuluuci اlfajri salaada subax dhalashadeeda kadib yusalii salaata subxi fajarka dhalashadiisa kadib yusalii salaata subxi buu tukanaa fii awali waqtihaa buu ka tukanaa waqtigeeda ugu horeynba huma yashtagilu bidikri buu ku mashquulaya dikri iwa ducaa iyo duco ilaa an yusfira jiddan ilaa uu waaga ilaa uu caddada ka galo oo uu waagu caddaado aad u caddaado lificlihi sal l l slam xadiidi jaabirin awiil sida ku jirtay waqad qaala allahu tacaala faإida afadtum min carafaatin fadkuruu اllaha cinda almashcari اlxaraam mashcaru lxaraam agteeda ilaahay ku xusa wadkuruuhu kamaa hadaakum ilaahay xusa inuu idin hanuuniyey darteed wain kuntum min qablihi la min addaaliin inkastood yani wainhu shaniya shanigu wuxuu ahaa waxaad ahaydeen min qablihi alla hanuunintiisa ka hor oo idin hanuuniyey lamin addaaliinaad ahaydeen kuwa dhunsan walmashcaru alxaraamu musdalifatu waay liannahaa daakhilu lxaram xaramkay ku jirtaa wa amaa carafatu fa huwa mashcaru xalaalin waay liannahaa khaarij alxaram waayo liannahaa khaariju lxaram xaramkay iyadu ka baxsan tahay carafa walidacafati dadka taagta daran waxaa u bannaan min annisaa'i wasibyaani naagaha iyo ilmaha yaryar wanaxwihim iyo wixii la mida odayaalka iyo an yansarifuu min musdelifata inay ka baxaan ilaa minan ay u baxaan fii aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa liana nabiya sal l slm nebiga rakhasa lahum bidalika waa u rugseeyey lixadiidi cabdillahi bni cumar radia allahu canhumaa rawaahu lbukhaariyu wamuslimun iyo waxadiidi bni cabaas rawaahu lbukhaariyu wamuslimun waxadiidi asmaa binti abi bakrin oo rawaahu lbukhaariyu wamuslimun waxadiidi caaishata u ah rawaahu lbukhaariyu muslimun acmaalu yowmi naxri yowmu naxriga waxa la qabto maalinta tobnaadaan hadda joognaa acmaalu yowmi naxri arbacatun yowmu naxriga acmaashiisu waa afar wahiyo ramyu jamrati alcaqaba buurta jamratulcaqaba in la tuuro jamrat jamratulcaqaba waa saddexdooda midda maka xigta waay oo shishayso marka aad aada soo socoto socodkaagan aada mino ku soo gashay saddexdooda midda ugu xagaysa waay ramyu jamrati alcaqaba oo la tuurto wa naxru lhadyi ow dabxuhu hadyiga in la dhuun dhabo ow dabxuhu ama in la gowraco wa xalqu shacri ra'si tinta madaxeeda in la xiirto ow taqsiiri ow taqsiiruhu ama gaagaabin tinta in layska gaagaabiyo wa dawaafulifaadati dawaafulifaado iyo wasacyu bacdahu iyo sacyi ka dambeeyo liman kaana calayhi sacyun qofkii saci awel lagu lahaa yaa lagu lahaa marka waa mutamatica mutamatic say jasman waa laga rabaa mufridka ee qaarinkana hadday awel soo saciyeen dawaafulquduumkii hore gadaashiisa ay soo saciyeen hadda laguma laha eeka ayb waqad facalahaa rasuulu llahi sal l l slama nabigu waa sameeyey calaa haada tartiibi buu u sameeyey sid isku xigaan fa inahu sala allahu calayhi wasalam ramaa waa gantay huma naxara waa gowracay huma xalaqa waa xiirtay huma daafa waa dawaafay wa yujmacu awaa'ilu xuruufi hadihi alacmaali calaa hada tartii wayajmacu waxaa jamcinayuu leeyahay awaaila awaa'ila xuruufi hadihi alacmaali acmaashan xuruuftooda awaa-isheeda hore calaa haada tartiibi waxaa u jamcinayo kelimatu ranxad ranxad waa ramyun naxrun xalqun dawaafun <clears throat> fayadbit alxaaju xaajigu waa dabdinayaa tartiibahaa isku xigeeda <clears throat> bitartiibi hadihi alxuruufi buu ku xuruuftan say u kala horeysa ranxad ayuu u dabdinayaa faraau liramy wanuunu linaxri walxaau lilxalqi wadaau liطawaafi walwlaa sidaa haboonna ficluhaa in la sameeyo waayo calaa hada tartiibi loo sameeyo iqtidaa saa isku xigaan iqtidaaan birasuuli llahi sal l salam iyadoo nebiga looga dayanayo walamaa kaana xasala markuu xasilay min bacdi saxaabati saxaabada qaarkood uu ka xasilay ficlu bacdi hadihi alacmaali acmaashan qaarkood samaynteeda calaa khilaafi tartiibihi siduu isugu xijiyey si ka duwan sa'aluuhu calaa khilaafi tartiibihi sal l salam sa'aluuhu waxay su-aaleen can dalika arrinkaa fa ajaabahum wuxuu ugu jawaabay biannahu laa xaraja dhib ma leh wa mima sa'aluuhu canhu waxay su-aaleenna waxaa ka mid ahaa ayb alxalqu qabla dabxi baa ka mid ahaa <clears throat> xirasho gowraca ka hor wadabxu qabla ramyi gowrac ganashada ka horeeyo walxalqu xeerasho qabla ramyi ganashada ka horeyso wa dawaafu lifaadati dawaafu lifaada oo qabla ramyi isagana dhacayo ramyiga ka hor waramyu ganasho filmasaa-i oo la ganto galab ama habeen ilaa intaba waa lagu ilaaqi karaaye lianna ramyahu sala allahu calayhi wasalam waayo nabiga ganashadiisa kaana fi sabaaxi duxan maalinta tobnaad barqadii buu gantay tobanaadka maalintii tobnaad ayb wasacyu qabla dawaaf iyo sacyi dawaaf ka horeeyey oo wuxuu yidhi sacaytu qabla an aduuf ninaa yidhi waan sacyiyey intaanan dawaafin ifcal walaa xaraj buu yidhi sacyi dawaaf ma ka hormari karaa bacd alculamaa riwaayada waxbay ka sheegeen qaar kalena waxay yidhaahdeen sacaytu qabla an aduuf wuxuu ka wadaa markii aan imidoo dawaaful quduumkii dawaafulquduumkii gadaashiisii ayaan sacyi la imid haddana dawaaful ifaadan la imid qofkiina waa mufrid ama qaarin markaasaa meesha maxaa ka imaanaya marka inuu sacyi sameeyey qabla an yaduuf ninka haddayaa yaa horeeya sacyigiisa iyo dawaafkiisa sacyigiisaa hormaray maalintii ou maka soo galay xajka intounan bilaabanin ayuu dawaafulquduum la yimid sacyi buu ku xijiyey sacyigaas waa kii xajkiisii maalintii tobnaadkiibuu maka markuu yimid dawaafuu sameeyey bes aw sacyigii marka hore u sameeyey sacyiga iyo dawaafkii marka ninkaa fii xaqihi sacyigii baa u horeeyo sacaytu qabla an aduuf saasay ku timid ee qofkii mutamatica ahay ma ahan inuu intuu sacyi ka bilaabo kadib dawaafka uu aado oo sidaasna ay u bannaan tahay saa waa laga xoog badan yahay lianna nabiya sal l salam waakan isagaa sheegayo nebiga sacaa waa saciyey bacda dawaafi lquduumi buu saciyey walianna asxaabahu aladiina asxaabtiisii kaana calayhim sacyun ou ahaa sacow way saciyeen bacda dawaafi lifaadati bay saciyeen facan cabdilaahi bni camri bni camr bni alcaas radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slam waqafa fii xajati اlwadaac waa istaagay fajacaluu yas'aluunahu waxay gudagaleen inay su-aalayaan faqaala rajulu nin wuxuu yidhi lam ashcur ma aanan dareemin faxalaqtu qabla an adbax qaala adbax walaa xaraj gowrac dhib ma lahane fajaءa aakharu baa yimid faqaala lam ashcur ma dareensanayn fanaxartu waan gowracay qabla an armiya intaanan tuuranin ka hor qaala armi walaa xaraj tuuro dhib male buu yidhi famaa su-ila nabiyu sal l slam yowmaidin can shayin lama su-aalin qudima la hormariyey walaa ukhira la dib dhigay ilaa qaala wuxuu dhahay ifcal walaa xaraj rawaahu lbukhaariyu wamuslim wfii riwaayati limuslimi canhu qaala samictu rasuula اllahi sal slm nabigaan maqlay waataahu rajulu baa u yimid yowma naxri huwa waaqifun cinda aljamra faqaala yaa rasuul allah inii xalaqtu qabla an armiya qaal armi walaa xaraj waataahu aakharu baa u yimid faqaala inii dabaxtu waan gowracay qabla an armiya intaanan tuuranin qaala armi tuuro walaa xaraj dhib ma leh waataahu aakharu faqaala wuxuu yidhi afadtu ila albeyti kacbadan dawaafay qabla an armiya intaanan tuuranin qaala armi walaa xaraj famaa ra'aytuhu ma aanan arkin su'ila ila yowmaidin can shayin isagoo la su'aalayo ilaa qaala wuxuu dhahay ifcaluu walaa xaraj warawa الbukhaariyu naxwahu ayuu wariyey min xadiiثi bni cabaas warawaa ayضا canhu qaala kaana الnabiyu sal ا slm yusأal waa la su'aalaya ywma الnaxri biminan fayaquulu laa xaraj fasaأlahu rajulu nin baa su'aalay faqaala xalaqtu qabla an adbax tintaan xiirtay intaanan gowracin ka hor qaala adbax gowrac walaa xaraj qaala ramaytu bacdamaa amsaytu waan tuurtay markaan galab galay kabacdio fiid aan galay faqaala laa xaraj dhib ma laha wacan usaamata bni shariikin radia الله canhu qaal kharajtu maca nabiyi sal l slam nebiga aan la xajiye aan la baxay xaajan fakaana naasu ya'tuunahu waa u imaanayeen dadka faman qaala qof yidhi baa yaa rasuul allah sacaytu qabla an atuuf waan saciyey inta aanan dawaafin ka hor famin qaa'ilin saas inay taan malayna waxaa ka mid ah dadkii mid yidhi ku oranay ku yidhi waan sacyi baan la imid safey marwa intaanan dawaafin ow qadamtu shay-an baan hormariyey ow akhartu shay-an shay baan dib mariyey oo in la hormariyey ay ahayd fa kaana yaquulu wuxuu dhahaya laa xaraja walaa xaraja ilaa calaa rajulin nin ma ahane iqtarada cirda rajulin muslimin qof muslim ah cirdigiisa jeexay oo yacnii qarariyey oo wax ka sheegay macnaha wahuwa daalimun daalimna uu yahay isagoo gardarsanayo fadalika aladii xarija halag kaasaa marka yani dhibaato galay oo halaagsamay rawaahu abu dawuuda biisnaadi صaxiixi calى shardi اlbukhaariyi wamuslimi wahadihi alacmaalu اlarbacatu afartan camal yaxsulu taxalulu taxalul ayaa xasilaya qofka inuu xalaaloobo yani inuu muxrimo ila ahaa ma ogtahay muxuu ku xalaaloobaa qofki uu xalaal ku noqona ixraamkiina uu uga baxa yaxsulu taxalulu ayaa xasilaya bihalaaثatin saddex minhaa ka mid a ah saddex ayay ayuu e, taxalulkii ku xasilaa wahiya aramyu walxalqu waطawaafu ganashada xiirashada iyo dawaafka liannaha matluubat min almutamaticiin walqaariniin walmufridiin saddexdan iyaga e, yani saddexda qolaba waa laga rabaa ganashada xiirashada iyo dawaafku saddexda nooc ee loo xajiyey qaarinka mufridka mutamatica kulli waa laga rabaa wa ama naxru gowraca falaa calaaqata lahu bitaxallul gowraca isaga kuma jiro wax lagu xalaaloobayo waayo sababta maxay tahay gowrac yaa laga rabay awel qaarin iyo waxaa laga rabay mutamatic mufrid maba laga rabinba gowrac saga ayb liannahu yalzamu wuxuu ku laasimayaa alqaariniina walmutamaticiin bikhilaafi almufridiina kuwa xaj keliya soo xirtay maya iyagu ma gowrac awelba lagama rabin fainahu laa yalzamuhum waman ataa qofkii la yimaado bilacmaali halaathati saddexda camal xasala lahu taxalulu taam taxalul dhammaystirana u xasilayo oo wax ka xaaraan a markaa ma jirayaan oo awel ixraamka dartii xaaraan uga ahaa alladii yaxilu macahu kullu shayin taxalulkaasoo maciisa uu ku xalaaloobayo wax kasto xataa nisaa xataa haweentiisii waa u tegi karaa hadduu saddexdaa shaqo qabto waman ataa biithnayni laba qofkii la yimaado min athalaathati saddexdii aan soo sheegnay xasala lahu taxalulu lwal ayaa u xasilaya taxalulkii hore alladii yaxilu macahu kullu shayin ila nisaa wax walba ay ugu xalaaloobayeen naag ma ahani maalan waa tuurtay waana xiirtay barafuunkii dharkii inuu iska bedelo kulli waa u xalaal dawaafkii baa u dhiman mogtahay ilaa uu marka taxallul alawal galay ninkaa labadaa camal marku la imaaday marka haween ma u tegi karo markii uu dawaaful ifaadaha la imaado kadib oo war uu tegi karaa haweenteena lixadiidi caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kuntu udayibu rasuula اllahi sal slam nebiga udug u marin jiray liixraamihi xarmashadiisa agteeda xiina yuxrim markuu xarmanayo walixilihi xalaaloobitaankiisa qabla an yaduufa bilbeyt intuunan kacbada dawaafin rawaahu lbukhaariyu muslim wa dawaafuhu bilbeytina dawaafkiisa uu kacbada dawaafaya kaana bacda aramyi waalxalqi marku gantay ou xiirtay kadib waay marka marku gantay ou xiirtay ayay barfuun u marisay waa isagoon weli dawaafin ayb marka taxalul ilawalu ilaa ku jira waa u banaan yahay wa inamaa qiila waxaa layidhi bixusuuli taxaluli bificli ithnayni min halaatha xusuulka inuu waxaa la yidhi la sheegay taxalulka inuu ku xasilayo laba ficil in la sameeyo saddex saddex ficil laba in laga sameeyo lianna taqdiima iyo wataakhiira kale horumarinta fii acmaali yowmi naxri jaa-izun waa banaanayd kamaa taqadama marka laba kasta waay marka saddexdan laba kasta oo ka mid a dafaca anabiyu sala allahu calayhi wasalama min musdelifatu kasoo baxay xiina asfara jiddan markuu aada u caddaaday waagu qabla duluuci shamsi qoraxdana intaynan soo bixin ka hor walaqata lahu fii ahnaa'i sayrihi socodkiisa dhexdeeda waxaa usoo gurbiyey alfadl bnu cabaas sabca xasayaatin buu usoo gurbiyey toddoba dhagax ramaa bihina anabiyu sal slm nebiga uu ku gantay jamrat alcaqaba uu ku gantay duxan xilli barqa ah wa yowmu naxri kulluhuna maalinta yowmu naxrigoo dhanna waqtun liramyi jamrati alcaqaba waa waqti la tuurto jamrat lcaqaba walowlaa sida haboon an yakuuna dalika inuu ahaado waay bacda duluuci shamsi qoraxda markay soo baxdo kadib in la tuurto wataqadama qariiban waxaa meel dhow kusoo hormartay min xadiidi bni cabaas ana anabiya sal l slama qaala inuu yidhi laa xaraja lirajuli ninkii alladii sa'alahu su'aalay wa qaala yidhi ramaytu waan gantay bacdamaa amsaytu markaan fiid galay ama galab galay kadib marka maalinto dhan in la tuuro karaa laga qaadana qoraxdu laakiin inay soo baxda owlaa ah si khilaafka looga baxo intaynan soo bixin dadka ducafada ah ma tuuro karaan bacda alfajar haa markii fajarka la ka bacdi waa tuuro karaan xoogaa marka meeshaa xoog waa leedahay culimada qaarna waxay yidhaahdeen nisfu leyl wixii ka dambeeyaba waa tuuro karaan kuwaas soo hormarayo taagta daran waman lam yatamakan qofkaan makansanin min aramyi ganashada qabla alguruubi qorxdhaca ka hor qofkaynan u suurtogelin falahu an yarmiya bacdahu markay qoraxda dhacda kadib inuu tuurtuu leeyahay limaa fi lmuwaطa'i biisnaadin saxiixin can naaficin mowla bni cumar ana bnata akhin lisafiyata binti abi cubayd <clears throat> naagtii ama gabadhii ibni cumar uu qabay xaaskiisa ahayd wiilay eedda u tahay oo walaalkeed dhalay gabadhay eedda u tahay ujeedaa walaalkeed dhalay nufisat bilmusdelifa musdelifa ayay ku xayshay fatakhalafat hiya oo safiya waa daaheen ama waaba ku umushay xataa ataya xataa atataa minan ilaa ay mina ka imaadeen bacda an gharabati shamsu qoraxda markay dhacday kadib min yowmi naxri fa amarahumaa cabdullaahi bin cumar wuxuu amray an tarmiyaa inay tuurtaan aljamrata jamrada xiina atataa markay yimaadeen walam yara calayhimaa shay-an wax in lagu leeyahayna ma uunan u arkin sidaas u fadwooday waliladiina rukhisa lahum kuwii loo ruqseeyey filinsiraafi inay gadoomaan aakhira leyli habeenka aakhirkiisa waxay leeyihiin ramyu jamrati alcaqaba inay tuurtaan idaa wasaluu minan hadday mina gaaraan limaa fii saxiixayi lbukhaariyi wa muslimin can cabdillaahi mowla asmaa can asmaa'a wafiihi waxaa ku jirtay fartaxalnaa waa raranay famadaynaa waan soconnay xataa ramat aljamra ilaa ay ka tuuratay asmaa jamradii uma rajacad waa soo noqotay fasallat isubxa fii manzilina subaxi gurigeenay ku tukatay meesha aan mino ka deganayn marka qabla alfajar bayba tuuratay asmaa sowma arkeysa walimaa fii saxiixi muslimi can caaishata radia allahu canha qaalat wadidtu waxaan jeclaystay anii kuntu ista'dantu rasuula allahi sal salam inaan nebiga ka fasax qaato kama ista'danathu sawdatu sawda say uga fasax qaadatay fa usalliya subxa biminan subax aan mino ku tukado fa armiya aljamrata jamrada aan tuurto qabla an yaatiya annaas dadka intaynan imaanin ka hor marka qorax dhac oo qorax soo baxa ka hor waa la tuuro karaa way markaas warkaan macnihiisa yakuunu naxru lhadyi hadyiga gowraciisa ama dhuundhabidiisa waxay noqona eh, dhuundhowgiisa in kaana ibilan hadduu geel yahay wadabxu gowraciisana in kaana baqaran ow hanaman lo-da iyada waxaa wey tahay lo-du ma la gowracaa mase waa la dhuun dhabaa qur-aanku wuxuu sheegay fadabaxuu haa wamaa kaaduu yafcaluun wuxuu sheegay gowrac sunnadana maxay sheegtay naxara rasuulu llahi sal l slam can nisaa'ihi lbaqar haweenkiisi wuxuu ka gowracay nebiga lo taa marka waxay kutusaysaa labada waa laysa isticmaali karaa lo-da ow hanaman ama markay ari uu yahay fii yowmi naxri maalinta naxriga iyo ayaami tashriiqi halaaati baa la gowracda maalinta tobnaadka iyo saddexda maalmoodo ka dambeyso leylan habeen ow nahaaran maalin sawaaun waxaa isku mida kaana alhadyu waajiban inuu waajib yahay hadyigu litamatucin u waajibay ow qiraanin ama qiraan ow nadrin mid uu ku waajibay ow amase kaana ahaya hadyigu tadawucan sunno wa aqalulhadyi hadyi inta ugu yar shaatun neef ari ah waay ow subucu badanatin ama hal todoba toddoba udhigdhig qofka inuu qof kula shirkoobo ow subucu baqaratin ama sac toddoba marka loo dhigo meel yujziu fiihi wuxuu ku gudayaa maa yujziu fi ludxiyati waxa udxiyada ku gudaa kanna ku gudaayo wahuwa aljadcu min ada'ni iduhu waa mid marka ilka jabsaday jadcigu marka waa hal sano inuu jiro qaaraa lix bilood dhahayo ida markay yihiin waa hal jir wathaniyu min gayrihi kan kalena waa thani inuu ahaado oo aricadka oo kale inuu laba sana dhammaystay sanad saddexaad galay waاljadcu min ada'ni maa tama lahu sittatu ashhurin waa wixii lix bilood ay u dhammaystiranto ee jadci ah idaha marka laga hadlayo xanaabilada marka sidaanay qabaan shaaficiyadana sanad inuu gaaro waayay leeyihiin iduhu waa ka hor koraan aricadka marka lix inuu ku ilka jabsado waa iska dhici kartaa wathaniyu min almaczina maa tama lahu sana waxay u dhammaatay <coughs> waa sidaas xanaabilada ay qabaan laakiin sida xooga badan waxay tahay thaniga oo idaaa ah ariga aricadka waa wixii laba sano ay u dhammaato wa min albaqarina maa tama lahu sanataani saddex laba sano waxay u dhammaatay wamin alibilina maa tama lahu khamsu siniin shan jir shan sano waa inuu u dhammaado wayakuunu dabxuhu biminan wamakata mina iyo maka iyuu ku gowraca lixadiidi jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal slama minan kuluhaa manxarun minoo dhan waa meel wax lagu gowraco wa kulu fijaaji makata maka duruqdeedoo dhanna dariiqun ayaa ajid iyo manxarun meel wax lagu gowracdo alxadiid rawaahu bnu maajah wagayruhu biisnaadin saxiix waman kaana qaarinan qofkii qaarina ow mutamatican ama mutamatica walam yajid ilhadya hadyi aan helaynin <clears throat> saama halaaثata ayaamin buu soomayaa fi lxaji xajka dhexdiisa iyo wa sabcatan toddobuu soomayaa idaa rajaca ilaa ahlihi hadduu u laabtay gurigiisa dadkiisi ehelkiisi liqowli illaahi caza wajala faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcatin idaa rajactum wayajuusu waxaa bannaan siyaamu hadihi alayaami maalmahan inuu soomo halaaثati iyo wa sabcati mutataabicatan inagoo isku xigxigo ow mutafariqatan ama iyagoo kala tagtagsan walowlaa sida haboon taakhiiru siyaami halaathati saddexda in dib loo dhigo soonkeeda ilaa qurbi lxaji ilaa xajka soo dhowaashihiisa qabla yowmi carafa carafa ka hor waman lam yasumhaa qofkaan soomin ku lahaa dhammaanteed ow bacdahaa ama qaarkeed qabla alxaji xajka ka hor saamahaa fii ayaami tashriiq maalmaha kow iyo toban labayo toban saddexiyo iyo toban kuu sooma limaa fii saxiixi lbukhaariyi can caaishata wabni cumar radia allahu canhuma qaalaa waxay yidhaahdeen lam yurakhas lama ruqsaynin fii ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa an yusamna in la soomo ilaa liman lam yajid ilhadya waxaa uun loo ruqseeyey qofkaan hadyi helaynin oo mutamatic ama qaarin ah marka xajka maalmaha markuu soo dhowaado kale toddobada sideedda sagaalka lixda toddobada sideedda inuu soomo haddii kalena inuu yacni haddii maalmaha aanu soominna ee maalinta ciidda kadib ko tobanka iyo labayo tobanka iyo saddexiyo tobanka inuu soomo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa lisaaxibi ilhadyi waxaa loo sunneeyaa an yakula inuu ka cuno min hadyihi hadyigiisa wayatasaddaqa ou sadaqaysto hadyigu hadduu waajib yahay waa isku khilaafsan yihiin culimada qaar waxay leeyihin maa ka cunaayo waaba waajib uu ku yahay asaga soo ugu cuna hadyu tamatuca waa waajib lqiraankuna waa waajib ee kan tadawuca unbuu ka cunaaba ayay yidhaahdeen laakiin rasuulka sal l slam qaarin oo haadigiisa inuu wax ka cunayna waa la sheegay laakiin xoolo badan buu nebigu gowracay oo ilaa boqol halaada u gowracay marka dee mid baa uun waajibka uu uga dhacayaa inta kalena tadawucay noqonayaan kuwaas marka ay ku xambaarayaan culimadaas wayataadaqa wa an yatasadaqa inuu sadaqaysto liqowli llahi caza wajala fakuluu minha waطcimu lbaa'isa alfaqiir walahu aayaddaas marka fakuluuda oo amarkuna waa iska amru nadbi walahu an yuhdiya <clears throat> ayb minhu inuu ka hadiyeeyo xaggiisa <clears throat> walow kaana almuhdaa lahu haniyan walahu an yuhdiya dhe inuu hadiyeeyaa bannaan walow kaana almuhdaa lahu haniyan midka loo hadiyeynayo haniba ha ahaada waa la sii karaa wliana nabiya sal l slam nebiga akala min laxmi hadyihi buu ka cunay washariba min maraqihina waa cabay waa ka cabay fa xadiidi jaabirin طawiil fii saxiixi muslimi qaala huma اnsarafa ila lmanxari buu u gadoomay fanaxara halaatثan wa sitiina biyadihi lixdan iyo saddex buu gacantiisa ku gowracay fanaxara huma acdaa caliyan cali buu siiyey mididii fanaxara maa kabar inta hartay ayuu isaguna gowracay kartida nebiga iyo sidau shaqada karti ugu lahaa bay ku tuseen lixdan iyo saddex buu gacantiisa ku gowracay halaad wa ashrakahu fii hadyihi hadyigiisana waa la wadaajiyey uma amara min kulli badanatin badano kasto wuxuu amray in loo bibadcatin xubin in laga soo gooyo fa jucilat fii qidrin dheri ayaa la yeelay fadubiqad waa la kariyey fa faakalaa waxay ka cuneen min laxmihaa hilibkeeda wa sharibaa min maraqihaana waa kacbiin walaysa aklu saaxibi اlhadyi min laxmi hadyihi laasiman cunista uu cunaaya qofka hadyiga bixinaayo laasim ma aha لأن nabiya sl اه slm nebiga lam yaأkul min laxmi kuli hadyihi hadyigiisoo dhan xaggii kama cunin albaaliqi ee gaarayay miatan min alibil wliأna الnabiya sal l slm nebiga kaana yabcaثu bilhadyi hadyigou kasoo diri jiray min almadiinati madiina liyunxara si loo gowraco wayuwasaca laxmuhu hilibkiisa loo qeybiye fii makata loogu qeybiyo walaa yaأkulu minhu shayan waxna kama cunaynin fa fii fafii صaxiixay wa wamuslimi can caaishaةa radi allahu canha qaalat kaana rasuulu lahi sal slm nebigu wuxuu ahaa yuhdii min almadiinati madiine ayuu kasoo hadiyeynayey fa aftilu qalaa'id hadyihi xoolaha hadyiga oo u kaxaynayo xariga qoolka looga dhigayo ayaan soo haayey ow anaa soohi jiray huma laa yajtanibu shay-an kama dheeraan jirin mima yajtanibu lmuxrim qofka muxrimka wuxuu ka dheeraanaya wthaaliثu kan saddexaad min acmaali yowmi naxri xalqu ra'si madaxa oo la xiiro way ow taksiiruhu ama gaagaabintiisa waqad taqadama alkalaamu baa soo hormaray calaa daalika kaagaa laga hadlo fii khitaami acmaali lcumrati cumrada acmaasheeda aakhir markii yani aan dhammayneynay ayuu kusoo hormaray waraabicu kan afaraad min acmaali yowmi naxri la sameeyey dawaafu lifaadati wa huwa ruknun waa rukni min arkaani lxaji ka mid a laa yatimu lxaju ilaa bihi xajka ma dhammaystirmayo ilaa isaga ma ahane waqad taqadama alistidlaalu calaa dalika arrintaa daliilkeedii istidlaalkeedii eh, yani daliilsigeedii wuu soo hormaray fii arkaani اlxaji buu ku soo hormaray wayasixu waxaa ansaxayo ficluhu <clears throat> dawaafkaas in la sameeyo fii yowmin fii ayaami tashriiqi wa bacdaha ayaamu tashriiqi iyo ka gadaalaba waidaa kaana alxaaju qaarinan hadduu yahay xaajigu qaarin ow mufridan ama mufrid uu yahay walam yasca ownana sacyinin bacda dawaafi اlquduumi ow lam yaqdam makata makaba uunan soo gelin ilaa bacda wuquufihi bicarafa markuu carafa soo istaagay kadib un ou maka soo galay sacaa waa sacyinaa bacda dawaafi alifaadati lianna alqaarina walmufrida calayhima sacyun waaxidun hal sacyi baa laga rabaa walahu maxalaani laba meel ayuuna leeyahay lagu samayn karaa midood maxalun maxal bacda dawaafi alquduum waa dawaafulquduumka kadib wa maxalun maxalna bacda dawaafi alifaadati dawaafu lifaadaha kadib waman lam yafcalhu minhumaa qofka aanan samaynin fi lmaxali alawali aan ku samaynin oo qaarinka mutamaticaqaarinka ee mufridka ah lazimahu ficluhu samayntiisaa ku laasimayso fi lmaxali thaani meesha labaad inuu ku sameeyo wa amaa idaa kaana alxaaju hadduu yahay mutamatican mutamatic facalayhi waxaa laga rabaa an yascaa inuu saciyo bacda dawaafi dawaafu lifaadaha kadib liana almutamatica mutamaticu calayhi dawaafaani wa sacyaani laba dawaaf iyo laba saci baa korkiisa ah dawaafun wa sacyun licumratihi dawaaf iyo sacyi cumradiisa iska leh wa dawaafun wa sacyunna lixajihi baa iska leh wayadullu calaa wujuubi sacyi cala almutamatici waxaa tusayo lixajihi <clears throat> eh, xajkiisa maa fii saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin anahu <clears throat> su-ila waxaa la su-aalay can mutcati اlxaji <clears throat> xajka tamatuciisa faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas ahalla almuhaajiruuna walansaar muhaajiriin iyo ansaar way ku eh, way xirteen xajkii ayb wa aswaaju nabiy sal l slam iyo nebiga xaasaskiisa fii xajat lwadaaci xajat lwadaaci wa ahlalnaa annagana waa xirannay falamaa qadimnaa makata maka markaan soo galnay qaala rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu yidhi ijcaluu ihlaalakum bilxaji xarmashadiina aada xajka ku dhawaaqdeen keliya <clears throat> cumratan ka yeela ilaa man qallada alhadya ninkii xoolo soo kaxeeyo garka ka soo xiray maahani dufnaa bilbeyti kacbadaan dawaafnay wa bisafaa walmarwati ayaan dawaafnay wa atayna anisaaa haweenkii baan u tagnay ninkii xaaskiisii ay la socotay walabisna thiyaaba dharkii baan labisanay wa qaala wuxuu yidhi man qallada alhadya fa innahu laa yaxilu lahu qofkii xoolo soo kaxeeyey uma xalaal aha ma xalaal noqonaya xataa yabluqa alhadyu maxilahu ilaa hadyiga meeshii uu ku xalaaloobayo uu gaarayo uma amaranaa cashiyata tarwiya maalintii sideedaadka galabteedu wuxuuna amray an nuhila bilxaji maalintii sideedaad inaan xaj ku dhawaaqno fa idaa faraqnaa min almanaasiki markaan dhammaynay ji'naa waan nimid fadufnaa bilbeyti wabisafaa walmarwa kacbadan dawaafnay safey marwana waa saciinay rawaahu mucalaqan bisiiqati اljasmi buu ku wariyey faqaala waqaala abu kaamil fudayl bn xusein albasriyu ilaa aakhirihi sidaasuu bukhaari yiri macnaha waayahay wwasalahu ilayhi اlbayhaqiyu baa wasliyey fii sunanihi biisnaadi صaxiixin waayضa xadiidu caaishata fi صaxiixi اlbukhaariyi wamuslim walafdu limuslimi wafiihi fadaafa aladiina ahaluu bilcumrati kuwii cumro ku dhawaaqay bilbeyti bay dawaafeen wabisafaa walmarwana waa dawaafeen huma xalluu waa xalaal noqdeen huma daafuu dawaafan aakhara bay haddana dawaafeen bacda an rajacuu min minan markay kasoo noqdeen lixajihim dartiis wa ama aladiina kaanuu jamacuu alxaja walcumrata kuwii jamciyey fa inamaa daafuu dawaafan waaxidan hal dawaaf bay sameeyeen waxaa laga hadlayana waa sacyiga oo hadda dawaafka loo jeedo fa ina hada dawaafa alaakhara dawaafkan kale lilxaji xajka ayaa iska leh aladi ikhtasa bihi lmutamaticuuna ay la gaar noqdeen huwa dawaafu beyna safaa walmarwa waay waa kan safey marwo sacyigooda waay wa amaa dawaafu lifaadati fa huwa ruknun waay fii xaqi lxujaaji xujaajta jamiican dhammaantood waqad facaluuhu wayna sameeyeen dawaafulifaada kulli waa samaynayeen wa amaa maa jaaa fi xadiidi jaabirin fi saxiixi muslimin lam yatuf الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama walaa asxaabuhu beyna asafa walmarwa ma aynan dawaafin ilaa dawaafan waaxidan hal dawaaf ma ahane dawaafahu lwal kii hore fayujmacu waxaa lagu jamcinayaa beynahu wa beyna xadiiday ibni cabaas wa caaishata bixamli xadiidi jaabirin in lagu xambaaro cala asaxaabati saxaabadii aladiina lhadya hadyiga soo kaxeeyey walam yuxiluu aan xalaaloobin ilaa maca rasuulilahi sal slam nabiga maciisa inay la xalaaloobeen ma ahane yowma annaxri liannahum sacow sacyan waaxidan ay sacyiyeen bacda dawaafi lquduum wa ama almutamati markay dawaafulquduumkii kadib wa ama almutamaticuuna kuwa mutamaticiinta fa sacow sacyayni laba sacyi bay sacyiyeen ayaga sacyan mid licumratihim cumradooda ay ka xalaaloobeen wa sacyan sacyina lixajihim xajkooda ayaa iska leh wa ayda faxadiida bni cabaas wa caaishata fiihimaa waxaa ku sugan ihbaatu sacyin aakhara sacyi kale in la sugay lilmutamaticiina yaa loo sugay bikhilaafi xadiidi jaabir walmuhbitu qofka wax sugayana muqadamun waa mid laga hormarinayo cala naafi midka wax diidayo o anfinayo yani wuxuu ka wadaa xadiidka jaabir lama sacyinin unbuu leeyahay xadiidka caaisha ibnu cabaasna waa sacyiyeen buu leeyahay marka midka wax sugaayo cilmi dheeraadu haysta asaga ogaal dheeraado waayo ma samaynin wuxuu ka waramaa ogaalkiisa qofkan waa sameeyeyna ogaalkiisa ka waramay waana ziyaaday ka tahay yacni ma samayninta waaba asal iyada ninkan marka asalkiibu marka wuxuu leeyahy ogaalow asalkii ku khilaafo uga tegayo waaba la sameeyey buu ku yidhi marka kan wax sugayaa la hormarina waqad awdaxa daalika waxaa arrinkaa caddeeyey idaaxan taaman caddayn dhammaystiran shaykhunaa asheykhu cabdulcasiiz ibnu baaz raximahu llahu fii mansakihi buu aada ugu caddeeyey marka masaladan ibnu teymiya wuxuu leeyahay qofka mutamatica ku celinaya sacyi xadiidka jaabir bouna u qabsanayaa waana laga xoog badan yahay oo adiladan kalea si gaaraba iyada ugu soo aroortay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih